بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحاديث أن أخرني قار كمدة waxaa ku jira mawaadic khata madbaciya ah xagga shaqalka alxasanatu cashru amhaaliha ilaa sabcimi'ati dicfin caynka waa la hoos dhigaya mowdica labaad walkhuluufu fami saa'imi fa-du waa godan tahay labada mowdice xadiidka labaduba waa hoos dhigay waana qalad walakhuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk khuluuf waa mubtada fa-da waa la godayaa waladii nafsii biyadihi lakhuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmiski yatruku ra-da waa la godaayaa inay kor dhigan tahana waa khata madbaciya yatruku waa bidami raa yatraku ma ah yatruku طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli baabu fadli sowmi ramadaan wuxuu baabu yahay bisha ramadaan soomkeeda fadliga uu leeyahay baabkii hore wuxuu ahaa caam baabkanna waa khaas baabka hore wuxuu ku saabsanaa guud ahaan asiyaam fadlu siyaam laakiin baabkan waa ka khaasan yahay kaa kan wuxuu ku saabsan yahay sowmi ramadaan fadliga uu leeyahay wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih wman saama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbih man qaama qofkii istaaga leylata alqadri habeenka leylatulqadriga qofkii istaaga iimaanan waxtisaaban iimaanan rumayn uu rumaysan yahay ballanqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa iyo fadliga ay leedahay habeenkaasi iyo qofkii istaaga fadliga uu leeyahay waxtisaaban iyo ixtisaab uu qofku ixtisaabsanaya ajar ixtisaabku wuxuu u yahay ikhlaas ajar buu ilaahay ka rajaynayaa cid kale uu dan ka leeyahay ma laha qofkii sidaa labadaa dartood u istaaga quufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa taqadama wixii hor maray min dembihi oo dembigiisa waman saama ramadaana qofkii ramadaan sooma min dembihi macnaha dembigiisa ka midaba waman saama ramadaana qofkii ramadaan sooma iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi ramadaan qofkii sooma asigoo rumaysan wujuubu ramadaan ramadaan inuu waajib yahay fadliga ay leedahay bisha ramadaan in la soomo asigoo rumaysan waxtisaaban iyo ixtisaab dartii qofkii u sooma asagoo ilaahay ajar ka rajaynaya ajar xisaabsanaya gufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa taqadama wixii hormara oo min dembihi dembigiisa ka mida متفق عليه غفر له ما تقدم من ذنبه cumuumka ku jira macnaheedu ma ahan dunuubtiisoo dhanaa loo dhaafayaama xasanaadku way tirtiraan sayi-aadka laakiin sayi-aadka ay tirtirayaan waa duuna alkabaa'ir cinda jumhuuri اlculamaa kabaa'irtu toobay u baahantaha ina alxasanaati yudhibna aلsayi'aat allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay xasanaadka waxay eh, kaxeeyaan oy zuuliyaan oy baabi'iyaan sayi-aadka iyo xumaanada xasanaadkana waxaa ka mid ah siyaamu ramadaan bisha ramadaan oo la soomo wayna ka fadli badan tahay soonka ramadaan la soomayo soomka tatawuca ah ee qofka soomayo waajibaadka ka fadli badan sunnooyinka iyo tatawucaadka asalku waa sidaa ilaa masaa'il khaas oo culummadu ay soo reebeen wa ilaa asalku waxa waaye waajibaadku inay ka fadli badan yihiin mustaxabbaadka wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabu ilaya mima iftaradtuhu calayh allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay addoonkayga iguma soo dhowaado shay aan ka jeclahay wixii aan ku farad yeeleen ku waajibiyey macnaha wax addoonkayga iigu soo dhowaado waxaan ugu jeclahay wixii aan ku farad yeelay ee waajibaad aha inuu la yimaado waajibaadkaasina waxaa ka mid a siyaamu ramadaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال wuxuu yihi قاala رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وسلام wuxuu yihi إذا دخلa شhهر رمضاaنa bisha رمضاan haddii uu soo galo futixat أbwaabu السماء albaabada samada waa la furaya وغulqad أbwaabu جahannم albaabada جahannamana waa la xiraya wa sulsilati shayaadiinu shayaadiintana waa la silsiladaynayaa muttafaqu calayh min fadaa'ili shahri ramadaan waxaa ka mid ah in albaabada jannada la furayo fadaaisha ramadaankay ka mid tah albaabada jannada waa la furayaa albaabada naartana waa la xirayaa shayaadiintana waa la silsiladaynayaa waxa la silsiladaynayo shayaadiin oo dhan miya mase waa qaybo shayaadiinta ka mid ah waa qaybo shayaadiinta ka mid a ah xadiidka ka kan dambeeya noogu imaanaysa waa qaybo shayaadiinta ka a ah, waa kuwooda dardaran waa odayaashii shayaadiinta waa kuwii madaxda u ahaa waa kuwii ugu madaxa adkaa kuwaasaa la silsiladaynaya kuwaasi haddii la silsiladeeyana hadda inta kale qofka mu'minka ilaahay subxaanah wa tacaala u kaashanaya waana iskaga filan yahay shayaadiinta in la xirxirayo bisha ramadaan nebigaa noo sheegay sala allahu calayh wasalam waana arrin waaqica oo maxsuusoo la dareemi karo wa oo qofku markuu bisha ramadaan ku dhex jiro iyo markuu bilaha kale ku jiro culayska waa kala dareemi karaa haysta xagga waswaaska waxay ku badan tahay bilaha kale inshiraaxu sadri iyo laabta qofka ee waasic noqoto qur-aankoo aada loo daneeyo bisha ramadaanay ku badan tahay waad aragteen oo ramadaanka kuba xataa salaadaha ka tega waa tukadaan bisha ramadaan ma tukadayaasha bisha ramadaan waa daneeyaan inay tukadaan qof laga yaabo sanadka dhan inuusan qur-aan akrin bisha ramadaan masaajidkuu soo gelaya waxaa arkaysaa asoo kitaabka qur'aankaa soo qaadanaya qur-aanka akrinaya salaada laga yaabo dadka qaar markay jamaacada ku jiraan inay culays dareemayeen xoogaa khafiif iyo fudayd ay dareemayaan cibaadada qofku raaxu dareemaa bisha ramadaan raaxadaasi inshiraaxaasi aad dareemayso macnaheedu waxaa waaye odayaashii shayaadiintaa ah xirxiran kuwii ku dhibi jiree ku qasi jiree lagaa xirxiray albaabadii jannadana waa laguu furay marka waa bisha ramadaan bil aad iyo aad u barako badan wey waana bil ah qof walboo muslimah oo ilaahay gaarsiiye subxaana wa tacaala ay tahay inuu ka faa'iidaysto waa fursatu lcumri waa lama dayaco fadaaisha marka ramadaanka nebiga alai slat slam wuxuu leeyahay idaa dakhala shahru ramadaan bisha ramadaan hadduu soo galo futixat abwaabu الsamaa albaabadii samada waa la furaya wagulliqad abwaabu jahannam albaabadii jahannamana waa la xiraya wa sulsilati shayaaiinu shayaaiintana waa la silsiladaynaya mutafaqu calayhi wa can abi hurayrata radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay slam idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaan haddii ay tahay habeenka ugu horeeya ramadaan idaa kaana kaanadaani midii naaqisada ahayd ma waa mid taamaa wa bimacnaa waa haddii ramadaanku xasilo aw habeenka ugu horreeyey ramadaan hadduu xasilo sufidat ishayaadiinu shayaadiinta waa la silsiladaynayaa sufidat bitashdiid iyo takfiif labada waa bannaan tahay inaad tidhaha sufidat الshayaadiinu iyo inaad tidhaahdid sufidat الشhayaadiinu tashdiid iyo takfiifba way leedahay in la shido iyo in shidka laga daayo fada sufidad macnaheed macnaheeduna waxa waaye waa quyidad wa sulsilad waa la xirxiray oo waa la silsiladeeyey shayaadiinta la silsiladaynayaa waa maradaة اljini iyo jinniga midkooda madaxa adag maradat اljini waa jamcu maarid waxayna culimmadu ku fasireen waa almutajarid lishar waa mid shar u banbaxay oo waxa weeye shar u dhartirtay way shar mooye wax kale ma laha waxaana ka mid ah in la yidhaahdo qofka aan garka lahayn almrad baa la yidhaha soo ma almrad macnaheedu waxaa waaye wax tina qof aan ku lahayn waaye garka kuwan marka waxaa marada loo yidhi oo mufradkooduna maarid loo leeyahay macnaha khayr oo dhan ay ka maran yihiin waa sida midkaan gar lahayn gar uga maran yahay ayay ayagana khayr oo dhan ka maran yihiinoo waa shar maxdiya waxaa kaloo lagu fasiray alcaati shadiid alcaati alshadiid waa midka madaxa adag wa waa mid aada iyo aada u madax adag yani waa mfradka maarida maradaduna waa jamca shayaadiinta la xirxirayana waxay ku fasireen culummadu kuwa noocaas inay yihiin shayaadiinta iyo maradaةuljini waa la isku cadfay hadda halkan laakiin waa hal sinfiyo maradaةuljini waa ashayaaطiin waa yani ashayaaطiin waa maradaةuljini kuwooda waxaa waay ugu daran way wagulliqad waxaa la xirayaa abwaabu الnaari albaabada naartana waa la xiraya falam yuftax minha baabun albaab laga furi maayo wa futixat abwaabu ljanna albaabada jannada waa la furayaa falam yuqlaq minhaa baabun albaab laga xiri maayo hal albaaboo ka mida ah la xiri maayo wa yunaadii munaadin waxaa dhawaaqaya mid dhawaaqo wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil midka khayrka dalbayow aqbil soo qaabil oo khayrka u soo jeeso wa yaa baaqiya shari midka sharka dal sharta dalbayo aqsir gaabso oo ka joogsa sharta walilaahi allana waxaa u sugnaaday cutaqaa'u min annaar kuwa naarta laga xuraynaya ayaa u sugnaaday allah subxaana wa tacaala bisha ramadaan dhexdeed wadaalika arrinkaasina kullu leylatin waa habeen walba arrintaasi waa habeen walba yacnii habeen walba waxaa leeyaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya shari aqsir habeen walbana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu naarta ka xoraynayaa dad ayuu naarta ka xoraynayaa walilaahi cutaqaa'u min annaar alla waxaa u sugnaada kuwa uu xoraynayo uu naarta ka xoraynayo arrintaasi xorayntuna waxay dhacaysaa habeen walba oo ramadaan ka mida wey habeen walba oo ramadaan ka mida ilaahay subxaana wa tacaala dadba wuxuu ka xoraynayaa cadaabkiisa rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa wariya ibnu maaja wa huwa xadiidun saxiix xadiidkan waa xadiid saxiixa wa xadiidkan wuxuu naga kaafinayaa xadiidkii daciifka ahaa oo dad badan ay sheegaan markay fadaa'ilu ramadaan sheegayaan laakiin xadiid sugan aan ahayn awaluhu raxma wa awsatuhu makfira wa aakhiruhu cidqun min annaar ramadaanka awalkiisu waa raxma wasadkiisu waa dembi dhaaf aakhirkiisana waa xorayn dadka naar laga xoraynayo xagga xadiid daciifa waay xadiid nebiga ka sugan ma ahan sala allahu calayhi wasalam laakiin waxaa naga kaafinaya axaadiidta saxiixada ah ee faraha badan ee ku soo aroortay fii fadaa'ili ramadaan oo xadiidkani uu ka mid yahay xadiidkaanaa ka mid a fadaaisha xadiidkan lagu sheegay midda koowaad waa ku soo marnay xadiidka hore xadiidka hore horean kusoo marnay shayaadiinta in la silsiladaynayo wey midda labaad ama fadiilada labaad abwaa albaabada naarta waa la xirayaa xadiidka horena waa lagu soo sheegay midda saddexaadna waxaa waaye albaabada jannada waa la furaya xadiidka hore ma lagu soo sheegay albaabada jannada in la furaayo albaabada samadaa lagu sheegay laakiin xadiidkan waxaa lagu caddeeyey albaabada jannadana in la furayo hal albaab oo ka mida albaabada jannadana uusan xirnaaneyn albaabada jannada waa sideed sideedoodaba waa waa la furayaa bisha ramadaan fadaaisha ramadaan waxaa ka mid ah inuu dhawaaqayo mid yee dhawaaqo oo dadka khayrka wanaag ugu yeero waa malag ilaahay u xil saaray markaasuu leeyahay war midka khayrka dalbayow khayrka qaabil ka faa'iideysa bishaan bishaan khayrkeediiyo wanaaggeeda ka faa'iideyso midka sharta iyo xumaanta raadinayow sharta iyo xumaanta ka gaabso maxaa yeelay bishaasi xasanada la sameeyo siday u fadli badan tahay ayaa sayi la sameeyana u weyn tahay bisha ramadaan waa bil aad u baraka badan waxay yidhahdaan culummadu waxaa jira dembiga asagoo dembigii uu yahay ayaa haddana dembiga waxaa laga yaabaa inuu kala weynaado asigi waa hal dembi halkan dembi ayaa kala weynaanaya biictibaari اlamaakini waاlasmaan ayadoo markaa la ictibaarinayo meelaha la joogo iyo zamanada la joogo cayda aada cayso qof ood aflagaadayso mar walba waa dembi soo ma mar walba waa dembi laakiin fii ramadaan inaad wax cayso iyo fii kayri ramadaan inaad wax cayso labada dembi midkee weyn waxaa weyn fii ramadaan midka kaa dhacaya fii ramadaan mid kaa dhacaya sadaqada waa camal wanaagsan fii ramadaan waa fii kayrihi camalkaasi waa mashruuc ajar badanna waa leeyahay laakiin inaad wax sadaqaysato fii ramadaan iyo inaad wax sadaqaysato fii hayri ramadaan labada midkee fadli badan sadaqada dhacaysa fii ramadaan sababtay u fadli badantaa waa maxay zamanka fadliga uu leeyaha waay zamankaas fadliga uu leeyaha oo bisha ramadaana ayaa ajarku ku badanaya sayi-adan aad samaysana dembigeedu waa badanaya marka amaakintana hadda waa macruufa waa xaramkii qofkii dembi ku gala xaramka iyo qofkii ku dembi ku gala fii hayri اlxaram dembigaasi isku mid noqon maayo waxaa weyn midka lagu gelaya fii xaram illaahi caza wajal waana lixurmati اlmakaan makaanka markaa la joogo xurmada iyo sharafta iyo karaamada uu leeyahay xasanadii makaankaas lagu sameeyana xasanaadka waa ka badanta salaada duhur ee aad ku tukato fi lmasjid اlxaraam iyo salaada duhur ee aad ku tukato fii masjid aan ka mid ahayn masaajidda xaramka isku ajar miya isku ajar ma aha bal boqol kun oo salaad ayay u dhigantaa halkii salaadood ku tukato fi lmasjid alxaraam boqol kun oo salaad ajarkeeda ayay leedahay halkii salaad oo filxaram aad ku tukato sababta uga ajar badnaatay waa lisharafi lmakaan makaanka sharaftiisa iyo xurmada uu leeyahay marka khayrka waa looga faa'iidaystaa waqtiyadaas iyo meelahaas barakaysan sharta in lagu sameeyo meelahana waa la iska ilaaliya sharta mar walba waa inaad iska ilaaliso laakiin haddana fii hadihi اlamaakin wa fii hadihi اlasmaan waa si gaara inaad iskaga dhowrto wayaa baaqiya alkhayri wayaa baaqiya shari aqsir aqsir can shar macnaha ka gaabsa wayo oo ka joogsa sharta waxaa ka mid a fadaaئisha ramadaan walilaahi cutaqaa'u min الnaar ilaahay wuxuu leeyahay subxaanaه wa tacaala kuwa uu naarta ka xoreeyo wadalika kulu leylati xadiidkan qeybtiisa dambe wuxuu ka mid yahaa waxyaabaha tusinaya xadiidkii daciifka ahaa inuu daciif yahay maxaa yeele xadiidkii daciifka ahaa wuxuu yidhaahday wa aakhiruhu cidqun min annaar xadiidkaanna muxuu leeyahay wadaalika kullu leyla ma aha tobanka dambe keliya waa habeen walbawa laga bilaabo ramadaanka markuu bilowdo ilaa markuu dhammaanayo habeen walba ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala addoommo addoommadiisa ka mida oo uu ka xoraynaya min cadaabi rawaahu tirmidi bnu maaja wa huwa xadiidu صaxiix baabu maa jaءa fi الnahyi an yataqadama ramadaanu bisawmi yowmi aw yowmeyni ilaa man saama sawma fawaafaqa wuxuu baabu yaha wixii ku yimid fi nahyi an yataqadama ramadaanu reebidda la iska reebay inuu ramadaan kala ramadaan uu ka hormaro bisawmi yowmin maalin soomkii aw yowmeyni ama laba maalin soomkii an yataqadama ramadaanaw an yataqadama yacni waxaa hor maraya yaa waaye waa qofka an yataqadama waa inuu kala hormaro ramadaana bisha ramadaan waa inuu kala hormaro bisawmi yowmin aw yowmeyn maalin ama laba maalin soonkood inuu ramadaan kala hormaro wixii ku yimidee nahyiga ilaa man saama sawman ilaa qofkii sooma soom mooyaane fa waafaqahu oo markaa soomkiisa caadiga ahaa oo waafaqo qofkii hore u soomi jiray soomkiisana uu waafaqo ramadaanka maalin ama laba maalin ka hor qofkaasi waa soomaya hadduu hore u soomi jiray laakiin qofkii raba markaa inuu soom bilaabo lama ogola xadiidkay ku imaanaysaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayn ha kala hormarina ramadaan maalin soomkiisa walaa yowmayni iyo laba maalin soonkooda ilaa rajulun ilaa nin mooyaane kaana yasuumu sawman soomi jiray soom falyasumhu ninkaasi ha soomo mutafaqu calayhi wahada lafdu muslim ninka lasoo reebayo waa ninkii soom muctaada lahaa maxaa loola jeedaa soom muctaada bimacnaa hore u soomi jiray wakhtigaasi maalan qofkan waxaa caado u ahayd inuu isniin iyo khamiis soomo markaasaa maalinkii isniintaha waxay noqotay ramadaan maalinkii ka horreeyey ama waxay noqotay maalinkii ramadaan ka horreeyey maalinkii kasii sii horreeyey qofkaasi ma soomi karaa maalinka hadduu marki hore joogto u soomi jiray isniin iyo khamiis isniintana ay maalinkaa ku soo aado waa u bannaan tahay inuu soomo hadduu masalan ayaamulbiid soomi jiray ayaamulbiid laakiin wasadkay dhacdaa aakhirka bisha ma dhacayso haddii soom kafaara lagu lahaa ama soom nadara uu soo soomaayey oo maalinkaasi uu ku yimaado waa u bannaan tahay inuu soomo maxaa yeele waa soom uu soo wada waa laakiin soom markaa la bilaabayo oo ramadaan lagala hordhacayo arrintaasi waa manhiyun canhu xadiidkaanu nebigu ku reebay sala allahu calayh wasalam bisawmi yowmin aw walaa yowmayni maalin iyo laba maalin waxay noqon kartaa ama ay noqonaysaa maalinka sagaal iyo labaatanaadu bishu markay sagaal iyo labaatan marayso waxaa suuragala inay sagaal iyo labaatanka ay ku dhammaato hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaato maalinka ku xigta maxay noqonaysaa waa soomkii waa ramadaankii markaasi qofku wuxuu noqonayaa qof ramadaankii kala hormaray hal maalin aw yowmeyna waxay ku noqonaysaa haddii la yidhaahdo soddonka ha la buuxiyo sagaal iyo labaatankii buu joogaa maalinkii soddonka ahaydna waxaa la yidhi bishaan soddon bay ku dhammaanaysaa qofkaasi muxuu soomay maalinkii yani ramadaanka yani maalinkii labaadee ramadaan ka horeeya laba maalmood waxaa loola jeeda walaa yowmeyn markii la leeyahay waa maalin ka horeysa ee maalinka ku xiga waayo waa sagaal iyo labaatanka waay nebigu waa reebay sala allahu alay wasalam wixii ka horeeya ma la soomi karaa oo bisha shacbaan ka mid a waxaa jira xadiid abi hurayra xadiid abi hurayra radia allahu canh ida intasafa shacbaan falaa tasuumuu shacbaan hadduu kala bargaaro ha soomina saasuu yihi nebigu salى اllahu alيه wasalam ida intasafa shacbaanu falaa tasuumuu hadduu shacbaan kala bargaaro ha soomina idan xadiidkaana ka ballaaran kii hore soo maa xadiidka hore wuxuu diidaya maalin ama laba maalin ka hor kan laakiin kala barba haddii la soo gaaro falaa tasuumuu yaan la soomin waa ha soomin uu leeyahay culimmadu waa isku khilaafeen xadiidkan tacliiqa hoose waxaa ku qoran qaala alimaam ibnu rajab raximah اllah fii laطaa'if اlmacaarif waاkhtalafa alculamaa'u fii sixati hada alxadiid ibnu rajab baa dhahaya culimmadu waxay isku khilaafeen xadiidkan sixadiisa huma fi اlcamali bih kadibna waxay isku isku khilaafeen ku camalfalkiisa marka koowaad sixadiisa isku khilaafeen marka labaadna ku camalfalkiiba isku khilaafeen fa amaa taصxiixuhu amaa taصxiixiisa buu yidhi faصaxaxahu غayru waaxidin mid waxaan ahayn oo culimmada ka mid a ayaa saxiixiyey minhum waxaa ka mid a ragga saxiixiya aلtirmidiy wabnu xibbaan wاlxaakim wالطaxaawiy wabnu cabdilbar wabnu cabdilbar wa takalama fiihi waxaana xadiidkaani ka hadlay takalama fiihi macnaha waa duray wa waxaa xadiidkan duro ka hadlay man huwa akbaru min haaulaa'i kuwaani qof cid ka weyn oo wa aclamu ka aqoon badan qolo kuwan ka weyn oo ka aqoon badan weyninta waxaa laga wadaa xagga aqoonta iyo cilmiga wey wa qaaluu waxay yidhahdeen huwa xadiidun munkar xadiidkan xadiid munkara waaye bay yidhahdeen minhum waxaa ka mid a ah qoladaasi cabduraxmaan ibnu mahdi walimaam axmed wa abu zurca alraazi walasram raggaasaa ka mid a wa qaala axaawiyu axaawi wuxuu yidhi huwa mansuuqun xadiidka mansuuq waay waxaka alijmaaca calaa tarki ama calaa tarki اlcamali bihi meeshaan waa alcamal alcilm waa khaطأ maطbaciya waxaka alijmaaca wuxuu soo naqliyey ijmaac calaa tarki اlcamali bih in lagu camal falo in layskaga taga ayuu ijmac ku soo raray wa akharu اlculamaa'i culammada badankoodna calىa annahu laa yucmalu bih waxay ku sugan yihiin inaan lagu camal falayn culammada badankood waxay qabaan xadidkan inaan lagu dhaqmayn qaala abu daawud abu daawud wuxuu yidhi ankaruu waxay xadiidkan ku inkireen cala alcalaa'i ankaruu cala alcalaa calaa waxay ku inkireen buu yidhi siyaama shacbaan shacbaan soonkiisa ayay ku inkireen yacni siyaama shacbaan wuxuu ka wadaa waa xadiidkaanu ishaaraya qaala dahabiyu fi siyar fii tarjamati alcalaa ibni cabdiraxmaan wa min aqrabi maa ataa bih waxyaabaha ugu qariibsan ee uu la yimid calaa waxaa ka mid ah can abiihi can abi hurayrata marfuucan ida اntaصfa shacbaanu falaa tasuumuu waxyaabaha ugu qariibsan uu ninkan la yimid xadiidkaanaa ka mida buu yihi dahabi waxyaabaha ugu qariibsan muxuu ka wadaa yacni xagga nakaarada iyo dacfiga kuwa ugu liituu ka mid yahay wmiman صaxaxa اxadiiثa abu cawaana wbnu qudaama wa min almucaasiriina asheikh axmed shaakir wاsheikh ibnu baaz wاsheikh اlalbani culammadan mucaasiriintan xadiidka way saxiixiyeen hadduu xadiidka saxiix yahay xadiidkan xadiid ka horreysa lagu jamcinaya waqad jamaca bacdu ahli اlcilmi bayna hada alxadiid wa xadiid اlbaab culimmada qaar waxay ku jamciyeen xadiidkan iyo xadiidka baabka yani way jamciyeen qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi wamacnaa hada alxadiid cinda bacdi ahli اlcilmi an yakuuna rajulu muftiran xadiidkan macnihiisu waxaa waaye bu yuhi culimmada qaarkood agtood an yakuuna rajulu ninku waa inuu yahay muftiran mid afuray faidaa baqiya min shacbaan shacbaan hadduu ka dhiman yahay shay-un wax macnaa wax yar hadday ka hareen akhada fi sowmi soomka ayuu guda gelayaa lixaali shahri ramadaan yacni shahri ramadaan si ay usoo xasisho ama ay u timaad macnaha ramadaanka soo geliddiisa awgeed waqad ruwiya can abi hurayrata can الnabiy salى اlه alay slam maa yushbihu maa yushbihu qowlahum qowlkooda wax shabahaya ayaa laga wariyey xayثu qaala salى اlه alay slam laa taqadamuu shahra ramadaan bisiyaamin ilaa an yuwaafiqa daalika sowman kaana yasuumuhu axadukum qoladaas waxay leeyihiin nahyigu wuxuu ku soo arooray waa qof afurnaa oo markuu ramadaan shacbaan wax yar ka dhiman yahay ayuu soomayaa muxuu u soomayaa ramadaanaa soo galaya awgeedu u soomayaa midkaas waaye buu leeyahy midka nahyiga ku saabsan yahay culmo qaar saasay yidhahda lagama wado qof iska soomaye waa qof liajli liajli xuluuli ramadaan u soomaaya iyo ramadaanka inuu soo galayo wuxuu yidhi waqad dalla fii hada alxadiidi xadiidkanu wuxuu tusay anama alkaraahatu karaahadu waxaa waye calaa man yatacamadu siyaama waa qofkii soom u qasda lixaali ramadaan ramadaan imaanshihiisa iyo waqtigii ramadaanka dartii qofkii soom u qasda ayaa xadiidkan karaahiyadiisa ku saabsanya calaa kulli xaal xadiidka sida saxiixa waa daciif ida intasafa shacbaanu falaa tasuumuu sida saxiixa waa xadiid daciifa waay kama sugna nebiga salى اllahu alيy wasalam ninkaas calaa ibn cabdiraxmaanana wariyey culimmaduna way ku inkireen sida abu daawud uu sheegay alimaamu dahabi kadalika ibn abd ninka la yihahdo ibnu rajabna wuxuu yihahda aimo waaweyna daciifiyaan xadiidka xadiidka xadiid daciifa ah waa xadiidka saxiixaha inoo soo haray waa xadiidulbaab xadiidulbaabna wuxuu reebayaa ramadaanka biyowmin aw yowmeyn in la soomo sababu nahyi cilatu nahyina waxa waaye ramadaan soomkan la soomaayo wuxuu shabahayaa ramadaankii buu shabahayaa ramadaankii ayuu shabahayaa qofka markii bisha ramadaan ka dhiman tahay maalin hadduu soomo maalinka ku xigtana uu ramadaan noqdo idan soomkii tatawuc ahaa iyo kii waajibka ahaa maxaa ka dhexdooda noqonaya maxaa imaanaya tashaabuhaa imaanaya waxaana dadka qaar u malaynayaanba ramadaanka in la soomaaba inay tahay maalin in laga hormariyo oo maalinkaas la hormarinayaba bisha ramadaan ay ka mid tahay oo aan laga tegi karin arrintan mafsado waa waa in la kala saaro oo la kala gooyo taطawuca iyo waajibka walidaalika salaadaha faradkaa markii la tukado waxaa la nahiyey qofka inuu mowdicaasi ku sunaysto qabla an yatakalam intuusan hadlin ka hor ama uusan meel u wareegin hadduusan meel u wareegin ama uusan hadal waa la nahiyey sooma inuu meeshaa ku sunaysto sababta hadalka loogu xiraayo ama inuu wareego waa mahay waxaa la rabaa in cibaadadan cibaadadan laga gooyo dabcan qofkan agtiisa waa ka go-anta an waa salaama noqsaday salaaddii waa ka baxay asiga laakiin qofkan naadirka ahe fiirinaya muxuu u malaynayaa wuxuu u malaynayaa salaaddii waajibkaadi weli inuu wado idan markuu afar ragcoo waajiba tukado labadii sunnada markuu raacinayana loo maleeyo weli inuu faradkii wado qofka arkaayo muxuu u malaynayaa qofka inuu lix ragca tukado u malaynayaa hadduu caami yahaan waxaaba laga yaaba inuu is ihahdo ilan salaadu lix ragcay ahayd adaa qaldanaayo afar sano muddo soo waday ilan lix ragcay ahayd salaaddii maxaa yeelay sheekh fulaan lix ragcuu tukade meeshaasina mafsadaa ka imaanaysa saa darteed waxaa la rabaa in eh, cibaadaadka la kala saaro soomkan tatawuca iyo soomkan faradkana waa kadalik waa in la kala gooyo si loo kala gooyo ramadaan maalin iyo yacnii hal maalin iyo laba maalin ka hor ha soomin haddii soom tatawuca aad rabto inaad soonto wakhtigaa ka hor soom wixii ka horreeya way bannaantaa shacbaan kala barkiisa labaatanka shacbaan kow iyo labaatanka laba iyo labaatanka ilaa laga soo gaarayo wakhtigaas maxaa yeeley idintasafa shacbaan falaa tasuumu xadiid saxiixa ma laakiin maalin ama laba maalin ka hor xadiidkan saxiixa baa ku soo arooray waa nahyi laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmeyn hal qofuu nebigu soo reebay sala اllah alay slam ilaa rajulun markuu leeyahay rajulku hal shaksi miya mase waa hal sinfi sinfi baa laga wadaa ee shaksi maaha markii rajul la leeyahay imra'a miyaa ku baxaysa ma ku baxayso laakiin waa alfaadda sharciga inta badan lafdiga raggaa la sheegaa dumarkuna waa soo gelayaan sida asalka waa inay soo galaan ilaa rajulun aw imra'a waa isku mid xukunku waa caam qofkii marka soomi jira soom muctaada lahaa nebigu wuxuu leeyahay falyasumu kaaha soomo nahyiga ma quseeyo qofkaas laakiin qofkii soom muctaada aan lahayn ramadaan maalin iyo laba maalin ka hor yuusan soomin متفق عليه وهذا لفظ مسلم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين